u celinayaa walaalaha mar walba suurto geliya in mawduucan asaga uu baxo ilaahayna waxaan u weydiinayaa ikhlaas tabaaraka wa tacaala amaa xalaqadeennan iyo fadhigeennan waa fadhigii afraad ee kuna saabsanaa ee dhismaha qoyska wanaagsan haddii aan idin xusuusiiyo waxaan xalaqadii ugu horreysay oo muqadime iyo hordhac ahayd aan kaga hadalnay horta maxaad u guursanaysaa marka koowaad yaadse guursanaysaa xalaqada labaad waxaanu kaga hadalnay meherkii ilaa aanu gabadhii iyo wiilkii aanu guri isu soo gelinno kadibna aanu u bixinno isbarasho wanaagsan xalaqadii u dambeysay waxaanu kaga hadalnay goortii aanu sariirta geynay wiilkii iyo gabadha ayagoo madaxa iyo foodda isa soo qabtay laba ducana soo aqrisay oo annagii qolka jiifka geynay haddaad xusuusataan weli qolka jiifka ayaanu joognaa tallaabana maanan qaadin wiilka oo doonaya inuu tallaabo qaado oo wixii uu gabadha u soo guursaday qaybihii wix ka mida uu xaggee xaggeeda uu aado ayaa waxaa u timid fariin deg deg ah fariintaa waxay oga timid aabbihii dhalay soo korsaday ee intaa la soo ekaysiyey bacd allah doonaya wiilkiisa la doonayaa sacaada iyo liibaan doonayaa inuu wiilkiisa baro gabadha uu baro bal wiilkiisa waxa uu yahay dardaarankii qiimaha badnaa oo innagii xalaqadii hore ku soo qaadannay waxaan idin xusuusinayaa gabadhii weli sariirtay noogu fadhidaa ayagoo doonaya inay howl qabsadaan ayaa mar alle markay qiraa'adii warqaddii aabbihii uu soo diray ay dhammaatay ayaa waxaa timid warqad kaloo deg dega ah. farriin deg dega ah. barqiya caajila min alummi xanuun hooyo jecel halkaa waxaan doonayaa markaan caawa kelimadeenna ka baxno inaad laba arrin ila fahamtaan ama hal arrin qoyska ay isugu tageen hooyad caaqilad ah iyo aabba xigmad badan waxaan rajaynayaa qoyska inuu dhismo ilaahay qoysaskeenna tabaaraka wa tacaala saa ha nooga dhigo hooyooyinkeennana ha ka dhigo hooyooyin caqala oo caqli badan caaqilaada odayaalkana ha ka dhigo odayaal xikan badan min khilaali mawdicda mawduuceenna insha allah dhexdiisa ayaanu ka arki doonaa xikmooyinka aan oga dan leenahay dardaarankan inuu ku salaysnaado waxaad moodaa maanta wakhtiga igu kooban wakhtigan soo waa soo aruurin haddii alla raalli ka noqdo ee tabaaraka jalla wacalaa waxaa laga yaabaa inaan hal dardaaran iyo laba qiso oo kokooban inaan ku koobo ayaa laga yaabaa darsigeenna haddii la yidhaahdo hooyadii warqadeedii waata maxay ka kooban tahay warqadda hooyada waxaan doonayaa markaan saas leeyahay hooyo walba inaad adigu risaaladaas aada xumbaarto aabbo walba inuu risaaladaa xumbaaro hooyo walba inay warqadda intay ku qorato inay gabadheeda la dardaaranto oo gabadheeda liibaan bay la doonaysaa ma idinla tahay dardaaran fiican inaan siino da'yarteenna markii aanu guri geynayno waxaa laga yaabaa dad yarba u dardaarma marka koowaad waa marka labaadee dardaaranka laftiisu daawo ma wataa oo caafimaad ma wataa oo gabadhan xuquuqdeeda iyo sharafteeda iyo wax aakharadeeda iyo adduunyadeeda anfaca ma loo sheegaa wiilkana kadaalika mise dardaaranadeennu meelo kale ayay taataabtaan waxaan doonayaa warka inaan soo aruuriyo gabadhan ummu iyaas baa la yidhaahdaa amaa wasiyatu umaama bintilxaarif bay caan ku tahay gabadha la yidhaahdo umaama bintilxaarif ayaa waxay u dardaarmaysaa gabadheedii ayay u dardaarmaysaa gabadheeda ummu iyaas baa la yidhaahdaa dardaarankii oo si kooban aan u sharxi doono hadda ka hor aanu soo sharaxnay marar ka badan ayaa waxaan rabaa inaan dhaho waxay tidhi gabadha gabadhaydii qaaliga ahaydee haddii ay qof dumara ay nin ka maarmi lahayd aniga oo kula hadlaya ayaa ka maarmi lahaa walaakiin allah tabaaraka wa tacaala labadan jinsi waa isu abuuray lab iyo dhadigga waa laysu abuuray haddaba mar hadduu arrinku noocaa yahay oo anigiyo caawa adiga aanu kala tegayno sidaan anigaba aan reerkayagii oga soo tegoon aabbaha aan u soo raacay waxaan rabaa inaan dardaaranadan soo socda aan kuu sheego horta marka koobaad dardaaranada intaana gaadhin gabadhaydii qaaliga ahaydee waxaan rabaa inaad ogaato ood maskax iyo maan gashataaye inaad ka dhex baxday meeshii aad ku soo kortay iyo qoyska aad ku soo dhex kortay oo ay ka wado aniga iyo iyo yacni ayada iyo aabbihii dhalay ayada iyo qoyskii ay ka wado gabadhaydii waxaad aaday dad aanan garanaynin adiguna aadan garanaynin nin aadan garanaynin iyo saaxiib aadan aqoonin ayaa xaggiisa aaday weliba intaa waxaa dheer cidda aad naga dooratay waa cid doonaysa inay ku maamusho waa cid doonaysa inay madax kuu noqoto haddaba iga guddoon kelimada ugu horraysa fakuunii lahu amatan yakun laki cabdaa waxay tidhi gabadhaydiyey ninkaa waa inaad addoon u noqotaa waa inaad addoon u noqotaa qof la xukumo oo la maamulo oo mas-uul laga yahay oo madax laga yahay oo howlaheeda oo dhan loo soo dhammaynayo waxay cuni lahayd waxay cabi lahayd waxay seexan meeshay seexan lahayd wahaakadaa yacni qof sayidkiisa ka maqla noqo bay rabtaa inay dhahdo kuunii lahu amatan waxaad noqotaa adoon noqo yakun laki cabada wuxuu adigana kuu noqonayaa maxay wuxuu kuu noqonayaa maxaa la yidhahdaa addoon buu kuu noqonayaa kuunii lahu amatan yakun laki cabadaa kelimadaa qiimaha ay leedahay dareema ma u dardaarantaa ma u dardaarantaa adiga gabadhaada oo ma dhahdaa gabadh yahay ninka aad rabto inaad la noolaato addoon u noqo addoon u noqo mise waxaan dhanaa dhegayso iska celi ninka xoolo ka aruurso iska ilaali yuuse ku dullaysanin ma saasaan u dardaaranaa mise waxaan dhanaa gabadh yahay ninkaaga addoon u noqo adigana wuxuu kuu noqonayaa addoon addoon buu kuu noqonayaa waa sharxi doonaa biidni tabaaraka wa tacaala waxay tidhi gabadhaydiyey toban qodob baan kuu dardaarmayaa wiilkana toban qodob baan u dardaaranay toban qodob ayaan kuu dardaarmayaa waa tobankaa qodob aan doonayo maanta inaannu wada xifdino inaan wada ilaalinno inaannu wada ogaanno inaan ku wada dhaqanno inaannu wada fahamno inaan hirgelinno inaan gabdhaheenna zaad oga dhayno oga dhigno inaan gabdhaheenna sahay oga dhigno jeebka inaan u gelinno gabdhaheenna inaan ku tarbiyayno dowraad inay culummadu ay ka dhigaan imtixaano lagu galo qofka tobankaa qodob si wanaagsan oga jawaaba la yidhaahdo mataqaanaa waad u fasaxan tahay markaa in la yidhaahdo sidaa daraaddeed ayaa wuxuu tiri qodob toban qodob ayaan doonayaa inaan kuu sheego qodobka koobaad muxuu yahay qodobka koobaad muxuu yahay waxay tiri qodobka koobaad waa alsuxbatu bilqanaaca qodobka koobaad waa inaad ninkaaga aad kula socoto oo aad kula noolaato oo aad kula saaxiibto wax la yidhahdaa qanaaca qanaacada mawduuc goonan oga hadli doonaa wakhti khaas ah si ay qiimaheedaan u ogaano muxaadaraadkii horena waanu kaga hadalnay qanaacad maxaa la yidhaahdaa gabadh aan aan hunguri weynayn gabadh aan wax badan laacaynin gabadh aan dhahaynin maanta daahan iga bedel maxaa yeelay bishii horaa la bedelay ama sanadkii horaa la bedelay waayo heblaayaba waa laga bedelay gabadh aan ninka taklifo aan gelinaynin nacam qanaacadu waa gabadh oo ku qanacda wuxuu alla siiyey waa gabadh oo ku qanacda wuxuu alla u qoray ninkay ku qanacsan tahay laftiisay ku qanacsan tahay oo hadalkiisay ku qanacsan tahay oo cibaadadiisay ku qanacsan tahay oo qaabku alla u abuuray ku qanacsan tahay oo reerkii ee dhalabay ku qanacsan tahay oo sadohdiibay ku qanacsan tahay oo sadogiibay ku qanacsan tahay nacam asaga shaksiyadiisa iyo rujuuladiisa ayay ku qanacsan tahay akhlaaqdiisa ayay ku qanacsan tahay xoolihiisay ku qanacsan tahay wuxuu alla siiyey ku qanacsan tahay gabadha iyada ah xalaashu u keena ee kooban ayay ku qanacsan tahay waana miday gabdhihii hore dhihi jireen markay raggooda la dardaarmayaan ilaahay nooga baq markaad soo shaqaynayso ilaahay nooga baq waxaan xalaal ahaynana siinin maxaa yeele jirka iyagu cadaabka ooma adkaysan karo saasayay dhihi jireen qanaacadaasi waa miduu nebi muxamedna baray sala allahu calayhi waaalih wasalam bal dib ogu noqda nabiga noloshiisii dib ogu noqda saxaabadii noloshoodii dib ogu noqda selafkii noloshoodii qaabkay ugu qanci jireen wuxuu alla siiyey tabaaraka wa tacaala sooma garanaysaan inay caaisha radia tacaala ay ka sheekaynayso ay leedahay guryaha nabiga saddex bilood baan eh, dab laga shidi jirin ama laba bilood iyo saddex bilood wax u dhow ayaan dab laga shidi jirin habaryaray maxaad ku noolaydeen biyo iyo timir baan ku noolayn qaabkaasay qanaacadu ahayd waana miduu nebigu leehay sala allahu aleyh wasalam hadduu waagu kuugu baryo gurigaaga adigoo nabad ah oo haddana caafimaad qaba afar iyo labaatanka saace soo socda waxaad cuni lahaydna haysta adduunyada waxba kaama maqno wa amaa man wduxى wاlleyli ida sajى ma wadacaka rabuka wma qala wlalaakhiraةu khayru laka min alأulى walasawfa yucطiika rabuka fatarضى alam yajidka yatiima faaawى wawajadaka dala fahada wawajadaka caa'ila faأgnى miyaana nebi moxamedow kaa dhigin calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay miyaanan kaa dhigin adigoo faqiira miyaanan hani kaa dhigin qinaha la sheegayo waa qalbigaaga oo ilaahay qanaaco ku beero oo alxamdu lilah ilaahay adaa mahad iska leh alxamdu lilahi aladii acamana wa saqaana wa kafaana wa aawaana ilaahaygana soo dumay ee meel aanu seexanno iyo cunto aan cunno iyo biyo aanu cabno allahana siiyayow adigaa mahad iska leh hakadaabay qanaacadu waxay ku imaanaysaa qanaacadii guriga abiibakar ka jirtay abubakar radia allahu tacaala canhu wa ardaa aragtidii ka jirtay qanaacadii cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu wa ardaa siday ugu qanacsanaayeen wuxuu alle u qoray wuxuu alle u arsuqay ku arsuqay tabaaraka wa tacaala cudurkiibay ku qancayaan oo caafimaadkiibay ku qancayaan oo ilaahay wuxuu qaybiyey ku qancayaan oo haddii awlaad la siiyey ku qancayaan haddii awlaad loo diiday ku qancayaan shaqaday haystaan bay ku qancayaan cibaadadii say u cibaadaysanayaan bay ku qancayaan wuxuu alle u qadaray oo u xukumay oo u qoray ayay ku qanacsan yihiin marka koowaad marka asuxbatu bilqanaaca qanaacadaas ayadaa waa mid aada muhiim waa ah weyaan waana midii nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markay haweenkiisu u yimaadeen oo ay dhaheen yaa rasuula allah kaysra iyo kaysar haweenkoodu intaasoo dahabi intaasoo lacaga bay leeyihiin adiguna ilaahay baa risaalada kugu soo dejiyey oo ilaahay baa kaa fadilay waxaan oo dhan miyaadan arsaaqada noo waasicinaynin waa mida ilaahay ku soo dejiyey yaa nisa annabiy in kuntunna turidna alxayaata addunya wa ziinataha fatacaalayna wamatickunna wa usarixkunna saraaxan jamiila wain kuntum laturidna allaha warasuulahu wadaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati min kuna ajra cadiima rasuulka ilaahayow haweenkeeda haweenkaaga waxaad ku dhahdaa hadday adduunyo kaa doorteen oo ay dhaldhalaan adduunye rabaan waxaad ku dhahdaa dhammaantiin dalqadihiinna qaata haddaase ilaahiyo rasuulkiisa ku qanacsan tihiin wax weyn baa la idiin diyaariyey qanaacadu marka waa mawduuc muhiima ah. haddaba gabarh yahay muslimadda ah u dardaaran gabadhaada inay ku qanacdo wixii ilaahay ninkaa ugu soo dhiibo tabaaraka jalla wacalaa qodobka labaad oo dardaaranka ah gabadha u yimid ayadoo weli sariirta ku fadhida welina ninka iyo xaaskiisa wax tacaamula ma marin gabadhanna waxay haysataa risaalada ninkana wuxuu haystaa risaaladan qiimaha badan waxay tidhi almucaasharatu bixusni samci waataaca waxay tidhi hooy gabadhaydiyey beerkaygii baa tahay gabadhaydiyey waan ku jeclahay haddaba zawjkaaga waxaad kula dhaqantaa maqal wanaagsan iyo amar qaadasho fiican waana mas'alada oogu adag ee reeraheennu in badan ay la dumaan dumar badanna ayba dood ka qabaan mararka qaarkood oo ku leeyihiin ninka maxaa loo yidhi ha la maqlo oo ha la ateeco anigana ha la i ateeco reerkaa ma sugnaanayo sidaa daraaddeed ilaahay baa manhaj soo dejiyey tabaaraka wa tacaala waxaan ka sheekaynayno waa wax lagu magacaabi karo dastuur lixayaati zawjiya saciida yacni waa dastuurka iyo dhaqanka wanaagsan iyo xeer hoosaadka uu reer wanaagsan ku dhaqmi lahaa idan maxaan idhi qodobka labaad almucaasharatu bixusni samci waataaca yacni waa in si wanaagsan aad zawjkaaga aad u maqasho oo aad u adeecdo masaladaa waa masalo ballaadhan wey ilaahayna gabdhaha uu ku ammaanay jannadoodana uu ku xidhay haweenaydu haddii ay hadday shanteeda wakhti tukato bisha ramadaanna ay soonto xubinkeeda tarankana xumaanta ka ilaaliso ninkeedana ay ateecdo sideedda janne albaabka midka rabta ka gal baa la yidhaahdaa idan ay darajada ku gaadhay waa maqalka hadduuse ninkaagu macsi ku amrin waa inaad xabiibii aad ku jawaabtaa waa inaad maqashaa arrinkaasi gabdho badan baa waxay u fahmeen in ninka loo addoominayo oo ninka loo dullaynayo ma anigaa wax walba maqlaya bay leedahay laakiin taasi waa gabdhaha adduunka jooga gabadha ugu doqonsan gabadhaas gabdhaha adduunka jooga ee ilaahay ugu talagalay maxaa la wanaagga kuwa ugu xirmaansan ee looga laga xarimay weeye maxaa la yidhahdaa jannada ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo ridaha ilaahay tabaaraka watacaala haadihi almar'a maxruuma gabadha qaabka u fikirta waa gabadh ayaan daran weeye waa gabadh hoogtay weeye waa gabadh lala doonay weeye shaqaa gabadh lala doonay wey laakiin waa gabadh reer galbeed u dheg raaricisay wey waa gabadh eh, qaadatay manhajka ilaahay manhajka aan ahayn tabaaraka wa tacaala dooda ha gelin doodu waa maxay ilaahay wuxuu ku leeyahay zawjkaaga maqal oo ateec oo wixii wanaagsan ku ateec wallaahi midho cajiiba bay leedahay car ha la tajrubeeyo maanta gabdhaha imaqlayo bal intiina imaqlaysaay inta imaqli doontaay inta cajaladan daawan doontaay inta youtube ka daawan doontaay bal waxaad isku talagashaa bal inaad ninkaaga wuxuu kuu sheegaya inaad maqasho haddaad midho macaan guran weydo abutalxa hay dhihin mar dambana ha isalaaminba haddaad midho macaan ka guran weydo haddii aad qalbigaaga raaxo ka dareemi weydo haddaad ninkaaga hanan weydo hadduu kuu soo dhowaan waayo hadduu kuu naxariisan waayo waxaad doonta hadduu ku siin waayo haddii uu nin kale noqon waayo hadduu shaksi kale noqon waayo hadduu nin cusub noqon waayo ha aniga wax dambe hay weydiin laakiin ii ballanqaad adigu inaad fuliso oo aad ateecdo oo dhada samcan wa taacan arooska ha aadin samcan wa taacan waxaa noo samee samcan wa taacan waxaa naga daa samcan wa taacan adigoo ilaahay raali gelinaya humma amar qaadashada ad asaga raaligelintaad raaligelinayso adigoo alla ugu dhowaanaya tabaaraka wa tacaala ondor yacni gabadha qiimaha badan ee wanaagsan qaabkay ninkeeda ola dardaarmaysa gabadheeda almucaasharatu bixusni samci wataaca qodobka mana laga heli karaa gabdhow haddaad sacaado rabtaan haddaad liibaan rabtaan waxaan macsi ahay ninkaaga waa inaad ku ateecdaa oo waa inaad ku maqashaa reerkuna saasuu noogu dhismayaa ana amiirun wa anta amiirun man yasuuqu lximaar reeraheenna waxaa dubinaya adna amar baa dhinac ka bixin asna amar buu dhinac ka bixin haddee labada amar yaa la qaataa gaadhiga hal darawal baa wadi kara waa midku allee alrijaalu qawaamuuna cala annisaa بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أرك سيدا قبضا ننك لما قشا سيدا إلهي جنة أبو بلنقاض فيري تبارك جل وعلى قدرك صدحات oo dardaaranka gabadhu ay aqriyayso ay doonayso inay reerkeeda ku dhisto hooyadu ay soo dirtay qaaliga ee qiimaha badan gabadheedana xubbi iyo jacayl qalbigooda uga buuxsamay doonaysa inay usra saciida ay ku noolaato doonaysa inay firaash raaxada ku saaxato doonaysa ninkeeda inay ku raaxaysato doonaysa in ay siday doonto ay u noolaato risaaladay soo dirtay waxay tidhi attacahudu limawaaqici caynaahu waxay tidhi yani waa inaad aada u eegto waa inaad aada u eegto meesha ninkii ninkaagu ishiisu ay ku dhacayso ninkaagu ishiisu meeshay ku dhacaysa si wanaagsan u eg ma adiga ma dharkaad qabtaba ma jirkaagaba ma guriga qaybihiisa kala duwanba noocaad doonta adugu u fasiro adigaa yaqaana laakiin anu waxaan rabaa inaan gabadhayda ku dhaho gabadhayda aan jeclahay qaaliga inaan ku dhaho hooy gabadhay haddaad sacaado dooni haddaad raaxo dooni haddaad liibaan dooni dadkii hore siday u guulaysteen haddaad doonayso inaad nolosha ugu guulaysato shahaadana inaad qaadato adduunyadana inaad magac wanaagsan ku yeelato qoys wanaagsan in lagugu tilmaamo aakharana aad ku raaxaysato qabriga laga bilaabo ilaa jannada aha waddadan ayadaa waa inaad raacdaa oo waa maxay ninkaaga labadiisa indhood falaa taqacu caynaahu minka calaa qabiix labadiisa indhoodiina ku dhicin wax uu asagu dhibsanayo wax uu asagu dhibsanayo yayna labadiisa indhood qabanin oo waa maxay nadaafad meesha ugu dambaysa ha kaa muuqato min madaxaaga ilaa lugahaaga min afkaaga ilaa lug mataqaanaa iikeen ilkahaaga min gacmahaaga ilaa lugahaaga waxay doontabaa noqoto jidhkaaga min madax ilaa minjo waa inuusan ninkaasi wax labadiisa indhood ay dhibsadaan waa inuusan arag haddaba gabadha gaarida ah gabadha ninkeeda farax gelinaysa waa gabadha dardaaranka qaadata waa gabadha jidhkeeda aad ooga shaqaysa ee timaheeda ka shaqaysa ee jirkeeda ka shaqaysa ee markuu ninkeedu arko farax gelisa waana gabdhaha midda ugu fiican nabigeenna noo sheegay sala allahu calayhi wasalam gabadhi markii lasoo duuduubo midda ugu fiican ee ugu wanaagsan waa midda ninkeedu markuu arko qalbiga loo dhaafayo waa gabadha ninkeedu markuu arko uu farxayo wejiyadii wejigiisa xididada ku yaalla aad arkayso goor uu qoslay iyo goor uu muusooday iyo goor uu kugu soo booday iyo goor uu ku dhunkaday uuse iyo ficilku samaynayo ficluljunuun ninka aad ka dhigto waayo haweeneydii haweenaydu waxay wadataa wax la yidhaahdo maxay waxay ku sixiri karta ninkeeda marka aragtida uu ku arkayo waa inuu la wareero sidii qof khamre cabay waa inuu la wareero dhulka ku dhaco waa inuu hadalku ka tago gaga hadalku dhaho waa inuu isgaran waayo xataa waa inuu ka shikiyo qofkan ma gabadhiibaa mise waa mid kale dhorow dharkan ay qabta weligay ma arkay mise maana arkin waa inuu ka shikiyaa idan wakhtigaan koobayaaye muhiimada weyn waxaana waxay u baahan tahay sharax aada u macaan waana ku raaxaysanaya runtii sharaxa noocan inaad si wanaagsan aan gabdhahayga ugu soo gudbiyo muslimaadka aad iyo aad baan u jeclaan lahaa waxaan kaloo jeclaan lahaa inay dhaqan geliyaan balcar waxaad sheegtaa gabadhay bal caawa laga bilaabo waxaad samaysaa bal kul gurigaaga ku wareeg oo jikadaada eeg jikadaada eeg oo musqushaada fiiri oo gurigaaga fiiri oo jirkaaga eeg oo qolka carruurta eeg eh. waxaa weeya gurigaagu waa inuu noqdo guri meesha la taabtaba waxa weeyaan meesha kale ay ka qurux badantay laakiin markuu jikadaadu ay wasakh tahay marka ay qolka jiifkaba ay kaba ka buuxaan marka dharkiiu meeshuu doono iska wada daadsan yahay marka aad jikadaada moodayso qashinqub weelashii lagu culayo suxuunta iyo di iyo qaadooyinka ay saa u wada saaran yihiin haddee indhaha indhaha ninkaa ma raaxaysanayo saa daraaddeed haweenka waxaan ku dhahaa mar walbaba oo aan runtii ku adkaynaya mararka qaarkood guryaheennu nadaam ma leh saa daraaddeed baa waxaad arkaysaa jikooyinka oo wasakh jikadii oo wasakh waxaan dhihi lahaa gabadh walba sirtan qabso meeqa qof aad ka koobantihiin shan qof odayga iyo islaantu hal saxan waa inay cuntada ku cunaan hal qaadana waa inay ku cunaan qaadada labaad waa gacanta ninka ama waa gacanta gabadhe waa hal saxan carruurta intaa cuntada cuni karta midba hal saxan baa la siinayaa afar saxan iyo odaygii saxankiisii iyoiyo xaaskiisa waa shan saxan shan saxan iyo shan qaado iyo shan bakeeri waxaan ahayn waa inaan lagu arkin jikada marti hadda imaanaysa waa baab gooni wabitaali ilmo walba waa inuu barto asagoo yar inuu bakeeriga adaaleh qaadadaana adaale saxankaana adaale adigaa lagaa doonayaa inaad dhaqato haddaad dhaqan weyda soo ma aha hebel iyo hebel suxuuntooda cunto kuma cunaysid kuwii kalena waaba la xirxidhay sharootaa la mariyey waxaa lagu soo xidhay meelaha lagu soo xidhay maba yaallaanba haddaad saxankaaga dhaqan weydo oo aad ka tagtahay maanta qadan ma lihid hadduu qadadii dhaqan waayana casho ma lahan ilmaha qaabka aha lagu tarbiyeeyo haddaad aragtaan qaadataan fikirkaasi waxaad arki doontaan jikadaadoo afar iyo labaatan saac nadiifa ayaad arkaysaa waa tusaale qiimo badan weeye reero badan baanu ku samaynay oon u sheegnay dad badan oon qaraabo nahay oon guryahooda tagnoon la yaabnay ayaa nadaamkaa u dejinnay nadaamkaa anaa tajrubeeyey aniga shaksiyana ayaa gurigayga ku tajrubeeyey xaqiiqa waa natiijo aad u wanaagsan weeyaan suxuud wixii mataqaanaa digsigii wax lagu dhaqana dee qofka weyn baa markaas u gacanta marinaya waxba dhibaataa male taasi waa qodob asala ah oo muhiim ah jikaduna waa meel khatara ah weeyaan marka ninka indhihiisu yaynan ku dhicin wax uusan raali ka ahayn qabayska waataan intaasoo jeer gabdhaha u sharaxnay gabadhu waa inay qabayska jeceshahay gabadh haddaa artay qabayska neceb oo inay qabaysataba neceb ninkeeda maya wasakh badan wuu la kulmi jeermis badanna wuu la kulmi saa daraaddeed gabadhu waa inay tahay gabadh qabayska jecel oo mar walbaba kareemkeeda iyo cutuurteeda intay isku qasato ismarinaysa waa inay gabadhu noqotaa laakiin gabadh aan diyaarsanayn khatarteeday leedahay ninkuna waa kaa cararaya mar walbaa xanjo idgoon cun mar walbaba xanjada ruug ilkahagu eh, ha noqdeen caraf ha noqdeen maxaa yeelay waa inagii soo maray mar walbaba yani maxaa loo leeyahay waa in la quruxsan yahay maxaa loo leeyahay waxaa weeyaan ninku markuu soo galo ama gabadhu soo gasho waataan idhi waa in laysa soo dhoweeyaa hab waa in lasa siiyaa waa in lays dhunkadaa waa in marxabayn haddaabad adiga dhanba tacbaan basashi kaasoo urayso cidna kuma soo dhawaanayso arrimahaas aad ha looga baraarugo biidn illaahi tabaaraka wa qodobka afraad attafaqud limawdici anfihi qodobkan baad moodda inaan ku sharxay kii hore meeshuu sanka dhigayo waa in aad aad u ilaalisaa yuusan ninkaagu urinin sankiisana yayna ku dhicin ilaa wax wanaagsan mooyeen ha idan sankana waa in la ilaaliyaa dharka lagu seexanayo gogosha lagu seexanayo adiga laftaada dharkaaga ee jidhkaaga ninkaagu meesha uu kaa carfinayo waa in ay caraf noqotaa ama maxaa la yidhahda sankiisa uu gaadhayo guriga waa inuu markaa daaqadaha loo furo hawada waa in loo furo guryaha qaarkood markaad gasho waxaad dad say ugu nool yihiin jiq baad arkaysaa neeftaa kugu dhegi hadshawaad markiiba ku waalan marka guriga waa in daaqadaha loo furaa waa in hawo la siiyaa dharka wasakda ah markaaba waa in balakoonka la geeyaa oo markaas ama ama khasaaradii lagu shubaa mushkiladu waaye dhar wasakda ah meel la dhigaya guriga waa soo uraya sax ma aha sidaa daraaddeed sankan ninku meeshuu dhigayana gabadhay waa inaad ogaato oo jirkaaga iyo dharkaaga iyo meesha lagu seexanayo ay kow ka tahay qodobka qodobka shanaad attacahudu liwaqti tacaamihi ninkani waa inaad aad ooga eegta xagga cuntada bay leedahay hooyadii dardaarankeedi baan haynaa hooyo wiilka ninkani waa inaad xagga cuntada ka kontoroshaa maxaa yeelay ninku hadduu kugu agaajoodo waraabo weeye waa ku dagaalayaa waa cadhoonayaa waa ku hiifayaa ninku hadduu mar haweeney ku agaajoodo khatar wey walidaalika baan hadda ka hor nin bay qisana dhex martay qisadu ma dheera way kooban tahaye waxaan arkayaa mar kasta mucallimiin baanu isla ahayn markaa duruus baanu isla dhignaa mar alla markii aroortisaa loo imaado meel meesha maqaaxiba ku taal maqaaxidii buu markiiba wax ka dalbada maalinta dambe waxaan ku idhi sheekhow oo waan ogahay inaad xaas leedahay maxaa dhacayo miyaadan soo qureecanin markaasuu yidhi weligay xaaskayga qureec samayn subax walba miskiinkaa asagoo gaajaysan buu baxaa bal ma kula tahay gabadha inay tahay gabadh fiican ma kula tahay inay qoys wanaagsan ay tahay gabadha ma kula tahay ninkeedu inuu aad qalbiga ugu furan yahay la laakiin markaad soo kacdo ninka oo jiifa markaad soo kacdo oo aad cunto wanaagsan oo kooban oo caloosha ku habboon markaad u diyaariso caloosh kuwaaba waxaan ka wadaa haweenka qaar baanba raashinka aada u aqooninba sidaa daraaddeed waxay karin marra saliid bay ka buuxin marra cus bay ka buuxin marra waxaa weeyaan cunto aan dhadhamaynin bay ninka u keeni mar cunto aan munaasab wakhtiga ahayn adu maaragtay nin beriis ku cashaynaya nin beriis ku cashaynaya beriis baa lagu qadeeyaa oo cunto weyn kadibna hore laga seexanaya sidaa sax ma aha gabadhu waa inay tafanun fi tacaam waa inay caloosha iyo waktiga waxaan ku habboon gabadhu waa inay garanayso marka miskiinka lahay oo aan cuntaba haddee kuwa meesha ku koraynayo waxayba dhahaanba maxaal ader isdaber oo smariska xaggaasu yaalaaya konfalakiske ismariski iyo konfalakiska halkaa marse bay dhahaan qolyahan hadda meelahan aan ugu imaanay ama meelahan ku kora ayagu xaalkooda ilaahayn baaba og laakiin marwada runta ah iyo gabadha usra saciida inay ku noolaata la doonayo gabadhaa weeye gabadha aan ka hadlayo gabadhaa wey ninkaaga weligaa qurec la-aan ha dirin haddaad muxaadaradan dhegaysato oo ninkaaga aad qurec la-aan diri jirtay waad khaldan tahay adigu ma garanaysid maya soo kac qoreec fiican oo calooshiisa ku habboon intaa siiso weliba miduu qaadan lahaana u diyaari qaar baa waxay leeyihiin laga yaaba inay dhahaan haddii anigu maanaa anaa shaqaalo u ah way addoonsanayaa ninkan cudurada waa cudurrada reer galbeedka iyo dadka maangaabka ah ee caqliga yar waa cuduro ku dhaca weeye ilaaha naga caafiya tabaaraka wa tacaala amaa gabadhu waxay og tahay waxay qabanayso inay cibaado tahay waxay qabanayso inay alle ugu dhowdahay waxay qabanayso inay alle ugu dhowaanayso in ajir ay ka helayso waajib inay gudanayso adduun iyo aakhare inay kala badan yihiin aakharena ay wax loo dhiganayo inay usro iyo qoys macaan ay abuuraysabay gabadha ayadaa garanaysaa idan gabadhay ninkaaga cuntadiisa eeg ninkaaga cuntadiisa fiiri gabdhaha qaybo ka mid a maadaamayn raashin badan aqoonin in yaro rotiini ah rotiin bay maanta o dhan mataqaanaa gabadhii ay kuwa ay eh, ninkii siinaysaa haye maanta waa beriis haye berrina waa baaso haye berrina waa beriis haye saa dambana waa baas ha taasi ma soconayso taasi wax soconayo ma leh markaas haweenka qaarkood hadaahum allah mararka qaarkood waxaa ku dhahay sheekhow ani ninkan ma rabo ninkan halaga furo ninka halaga laga oo maxaa dhacay ninkan waxba kuma haysto oo maxaa dhacay gogol kuma haysta ninkan oo maxaa dhacay adaa minjo dhuudhuubaniyo calool weyn u yeelay oo beriis iyo baasto saliidla ka buuxiyey ninkani maad cunto wanaagsan ninkaaga nafaqayso gabarh walba ninkeeda ayadaa nafaqaysata ayadaa kasoo saari karta muun adag ayadaa kasoo gaari karta maxaa la yidhahdaa riti adag ayadaa kasoo saari karta isticmaal waxyaalaha caafimaadka ku jiro u samee ninkaaga waxyaalaha caafimaad ku jiro xabad sawdada u isticmaal ogu dar mataqaanaa cuntada eh, xulbadda isticmaal baradhada sii ee eh, maxaa soorta u kari qaar badanka soorta ka faana soorta sii cambuulada sii caloosha u fiican ee eh, maxaa la yidhahdaa kalluunka sii waxyaa rootiga adigu u sameeyo u dub oo sii wax alla wixii ninkan yacni awood uu ku yeelanayo oo xoog uu ku yeelanayo wuxuu noqonayaa nin farfiran fircoon wuxuu noqonayaa nin faraxsan wuxuu noqonayaa nin xoog badan wuxuu noqonayaa nin awood leh nin walba intuu cunuu ciidamiyaaye meelo badan baad kaga shukrini ood ilaahay ugu xamdin tabaaraka watacaala hargabkiisaa yaraanaya oo cuntadii waxaa yaraanaya xanuunkiisa ayaa yaraanaya nin caqli badan buu noqonayaa raggu mataqaana si wanaagsan oola sheekaysanayaa guriguusoo u soo xiisayaa wuu soo tallaabsanayaa bal wuu soo ordayaa in badan wuxuu tamaninayaa inuu guriga imaado in badanna wuxuu tamanin inuu guriga joogo in badanna adiga saaxiibnimadaadu xusuusanayaa markay raggu sheekaysanayaan waa casiis markay ragga calooshoodu ay maran tahay asaga waa dharagsan yahay dadkaa waxay ku saqajaamaan asagu kuma saqajaamo wuxuu og yahay wax kasta oo la cuno inay xaaskiisu ay tahay midda ugu cunto wanaagsan ee ugu cunto fiican ayuu ogyahay wahaakadaa waxaa idinku dhiirigelinayaa gabdhow haddaad doonayso ninkaaga inuusan kaa baxsanin hadde waxaa la doonayaa inaad arrintan fahamto bal halkaas qisada ila dhegaysta cajaa'ibka badan haweeney baa nin meel tuule a bay tagtay qisada maantan dhex gelinayaa meel tuule a bay tagtay waxay u tagtay nin aad u xigmad badan bay u tagtay laakiin iyadu waxay u haysataa inuu yahay nin saaxir ah oo dadka isjeclaysiiyo oo wax isku sameeya waxay tidhi wadaadow waxaan doonayaa inaad ninkayga ijeclaysiiso jacayl aan adduunkada laga arkin jacayl ay qof dumar ah ama nin uusan weligii xaas jeclaanin yaan doonayaa inaad ii samayso oo sixir aad ii samayso ninkiina wuxuu ahaa nin xakiima oo qiimo badan wuxuu yidhi qalbigaaga khayr u sheeg ma arrinkaasoo doonaysaa haa waan kuu samaynayaa laakiin arrin sahlan ma aha arrin adag baa laga yaa la rabaa marka hore inaad soo qabato maxaan soo qabtaabay tiri wuxuu ku yidhi libaax baad raadinaysaa kadibna halkiisaa qoorta ah halkaa margiga iyo giirka ah ayaa toban xabba taqriiban oo timo ah ayaad ka soo jaraysaa kadib aad ii keenaysaa timahaasaa wax kugu habaynaya ayuu ku yidhi gabadhii waxay tidhi nacam arrinkaasi waa arrin adag asad iyo libaaxna waa waa la yaqaan waa libaaxu dadka ayuu cunaaye ma jirtaa fikir kale oo ka fudud oo ka sahlan anigana ujeeddadayda aan ku gaadhi karo ninkii xakiimkaa ah wuxuu yidhi maya ujeeddada ugu weyn hadda waa middaa weeye gabadhii way baxday dad bay la tashatay waxay tidhi war arrinkan baa i haystee maxaa samayn karaabay idinla tahay arrinkaas sidee baan ku gaadhi karaa libaax sidee baan gacanta ogu dhigi karaa dadkii libaaxa iyo noocyadiisa iyo wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay khibradda u lahaa talay siiyeen waxay ku dhaheen libaaxu hadduu gaajoodo waxbuu cunaa khatar weeye libaaxa cunto u samee oo cunto u dhig oo maalin walba neef u soo qal oos ugaadha iyo wax lamidka u soo dil maalin walba hilibka u tuur haddaad libaax calooshiisa dhargiso oo darjiso waxaa weeye weligaa kuma fiirinaya saaxiib buu kula noqonaya raggu marka waa libaxyo raggu waa asal waa idiin sheegayaaye qisada horta idiin dhammaystira intaana tacliiqinine gabadhii arrintii bay qaadatay waxay bilowday inay duurka gasho libaaxyadii bay bilowday ama libaax ka mid a si ay oola saaxiibto inay hilib maalin walba ay u dhigto tadxiyada intaa dhan arig aragtida arrinta intaa dhan bay gabadhii gashay mar alla markii uu maalin walba uu libaaxii arkay inay gabadhan hilib siinayso waa soo dhowaaday way isu soo dhowaadeen marka dambe waxay gaartay gaadhay markuu seexdo oo markuu dhargo intuu seexdo inay markaa ay timihiisii ku ciyaarto maalintii dambe ooyadee aada ugu dhowaatay ayay mataqaanaa madaxii ayadoo ka salaaxaysa mar alla markay artay uu si fiican u quuriyey ayay maalinba waxay ka siibtaa laba xaba cardhag camal oo kalaa ah. indhaha markuu sa u kala qaadana way ka daysaa maalintii dambe haddana u tagtaa xabad bay dhag ka soo siisaa markuu sa u kala qaadan oo ah khalaas madaxay u salaaxdaa soo ma aha sidaas ayada ah sidaas bay gabadhii samaysay tobankii xaba taqriiban ee timaha ahaa ayadoo sidata ayay ninkii u timid yay u timid ninkii xakiimka ah waxay tidhi ha ana hadde waa kanoo waan imaaday wuxuu ku yidhi maxaad samaysay way u sheegtay sabarkeeda iyo dulqaadkeeda iyo sida ay ku sasabtay ayay marka u sheegtay kadibna waxaa islayd maanta waxaad helaysaa hadiye midda oogu weyneyd oo ninkaaga ayaa maanta lagu jeclaysiin doonaa markaasuu wuxuu ku yidhi lays ninkaaga yaa amata allah gabarh yahay zawjukii ninkaaga markaan ka hadlayo ninkaaga markaan ka hadlayo ninkaaga kama libaaxsano libaaxa kama sharbadno ninkaagu kama sharbadno libaaxa ma saasaa ninkaagiiyo libaaxa shar badan haddii libaaxa shar badan oo cabsi badan ifcalii maca zawjuki mithla maa facaltii maca alasad wuxuu yidhi ninkaaga waxaad ku samaysaa libaaxa wixii aad ku samaysay libaaxa maxaad siisay libaaxa cuntaan ka dhargiye bay jir haddaba raggu waa libaaxyo raggu waa libaaxyee ninkaad calooshiisa buuxiso meel ooma socdo gabadhay gabdhow sirtaa qabsada gabdhaha qaar kamida waxay dhahaan ninkii waa ila guursaday waan masayrhsanahay ninkii guriga ma imaanayo ninkii wakhtigu doono imaanayo waa run nafi meesha u roon raacday ninka muxuu kasoo dooni guri qaylo iyo buuq oga soo horeeya iyo gaajo iyo rafaad muxuu kasoo dooni wakhtiga jiifku isku soo aadini laakiin ninku hadduu ogaan lahaa guriga waxaa nicmo taalla hadduu ogaan lahaa sidii xoolihiibuu soo insaarixin lahaa hadda insaarixada hadaad fahamtaan waay weersucu markuu irmaan wuu soo degdegaa wuu soo ordaa nacam saas ayay raggu usoo insaarixin lahaayeen oy u soo ordi lahaayeen marka horta sirtaa qabsada biidnillaahi tabaaraka wa tacaalaa gabadhu marka waxay tidhi ninkaaga raashinka u noocyo noocye oo ninkaaga raashinka ugu dadaal maxaa yeele fa ina xaraarata aljuuci malhaba maxaa yeele gaajada badani gaajada kulaylkeedu dabeecad xun dabeecad xumo iyo xanaaq ayay keentaa walhudu'u cinda manaamihi bay ku tidhi waa isla qodobka sida oo kale waa qodobka shanaade waxay tidhi ninkaaga hurdo macaan ha seexdo ninkaaga hurdo degan ha seexdo yacni guryaha qaarkood maaba laga seexan karo hooyooyinka qaarkoodna ilmaha maba habayn karaan odaygii oo maanta oo dhan daallanaa oo meel doonaya xoogaa inuu seexdo guryaha qaarkood yaaba seexan karo laakiin gabadha xakiimda xakiimadda ah ee caaqiladda ah waa midda ninkeeda hurdo wanaagsan u diyaaris ilmaha bannaanka geysaya suuqa u dirtayaa wax kaloo wanaagsan ku mashquulisaya ayadu la fadhiisataya la u sheekaysaya waa gabadha fahamsiisa ilmaheeda aabbo wakhtigiisa raaxada ayaa la joogaa haddii anu kama hadlaya aabbo aan dareeraynin oo guriga jooga oo caleen cunaya oo maalintoo dhanna habeenkao dhanna soo jeeda maalintoo dhanna jiifa anu kaa kama hadlayo waxaan ka hadlayaa aabbo u shaqaynaya ilmihiisa oo jecel reerkiisa doonaya inuu ujeeddo gaadhsiiyo kaas baan ka hadlayaa laakiin ragga qaybo ka mid a habeen oo dhanna way soo jeedaan maalin oo dhanna way jiifaan waxaan doonayaa inaan mar labaad adin dhaho gabadhani waxay kula dardaarmaysaa gabadheeda ninkaaga waa inuu hurdada ka bogtaa maxaa yeelay ninka oy hurdadu ku yaraataay waxaa weeyaan waa uu cadho cadho ayay gaadhsiisaa taas bay kula dardaarantay waana qodobka lixaad wey Eh, walidaalika markii qodobka laga hadlayo hurdada xaggeeda aad iyo aad ba waxaan u jeclahay aan ugu baraarujiyaa reeraha waa raggana aan ku baraarujinayaa inta awooddooda gabdhahan aan ku baraarujinayaa inay fiican tahay in isku mar la casheeyo waa hadday suurtagal tahay weeye inay fiican tahay isku mar in la seexdo waa haddii ay awooddu ay suurtagelinayso wey maxaa yeelay in la wada casheeyo waa faa'iido in ilmaha laysla diyaariyo waa faa'iido in hal mar la isla seexdana xaaskaagii oo kuu diyaar garowday iyo adigoo u diyaar garowday iyo sariirta oo la diyaariyey ayaa isku mar seexanaysaan jidhkiinnibaa nasanaya oo caqligiinnibaa nasanaya oo caradii maantao dhan baad farxad ku beddelaysaan isku mar baad seexanaysaan dad waxaad noqonaysaan qurqurux badan oo isla seexda haddii xaajo kale aad gudanaysaanna way idiin furanta laakiin haddayna arrintaa dhicin iskumar baa la soo toosi waa la wada cibaadaysani salaatuleyl baa loo kici salaada subax buu ninkii masaajidka aadi intuu masaajidku maqan yahay ayay gabadhina tukani xoogaa yaroo quraac fudud iyo boorash iyo wax yar bay u diyaarin koob caano oho malab lagu daray ayay marka u diyaarinaysaa taayib waa wax aad iyo aad u wanaagsan wey laakiin ninku markuu intuu doono iska soo sheekeeyo oo haweenaydii oo maanta oo dhan taagneed ay meel qalaf ku dhahdo ayadoonba si fiican u diyaarsaneen kolba mar dambuu imaane haddee islaam khuurinaysa foolxumo soomaa markaa oo sariir halkaas iska taalla markaad saa u fiiriso timaheeda iyo say u khuurinayso waabaad ka carari kartaaba waaba idinkala caydhin kartaa arrintaas ayada saa daraaddeed bal sirtaana hala qabsada biidniillah qodobka lixaad alixtifaadu bibeytihi wa maalihi waxay tidhi gabadhaydiyey ninkaa waxaad u ilaalisaa gurigiisa iyo xoolihiisa iyo awlaadiisa saddexdaa weysle walidaalika gabadha qaaliga ah waa gabadha guriga ninkeeda ilaalisa ciduusa raalli ka ahayn ma soo geliso gurigeeda way nadiifisaa gurigeeda wax ilaahay uu raalli ka yahay besa ka socda ninkeedana uu raalli ka yahay biidnillahi tabaaraka wa tacaala yacnii gurigay ilaalisaa alaabtiisay ilaalisaa oo xuduuddiisay ilaalisaa oo nadaafaddiisay ilaalisaa oo teleefoonka ku jira gurigabay xaqiisa siisaa teleefoonka guriga ku jira ayay xaqiisa siisaa internetka guriga yaalla ayay xaqiisa siisaa waa saa macnaheedu ka waran maanto dhan haddaad telefoon dhegta haysato ood carruurtaadii ku dayacdo oo aad gurigaaga ku dayacdo islaamta allah laysana waaba deriskaagaba waxaa kaaga darantaa waa isla joogteenba shalay iyo daraad berrina waad ogtihin inaad iskuulka iskugu imaanaysaan laakiin maxaad ka wada sheekaysanaysaan haweenka inta wallacaayo inta lala guursaday ee masayrtay yaa maanto iyo heblaaya waasaa habeenkii arooska joogtay ma arkaysay timaheedu siduu ahaa siday u ciyaaraysay ma arkaysay wahaakada xanta iyo beenta iyo cisyaankaasa ah reerkii lagu wadaa arrinkaasi waa khatar marka ninkaaga waa gabadha wanaagsan ninka gurigiisay u ilaalisaa markay shaqadiisa shaqada guriga dhammayso wixii u soo hadhay ku bixisaa wixii wakhti u soo hadhay ayay wixii kale ku bixisaa gabdhaha waxaan kula taliyaa dhegaysta aniga reerkaygana aan kula teliye gabarh walba oon jeclahoo muslimada aan kula talinayaa waa in gurigaaga telefoonkiisa xuduud yeeshaa wakhti aan la qabanin waa inuu jiraa si kasta haddii loo soo diro wakhti aan la qabanin waa inuu jiraa haddii laguu soo diro si u qabatana waa inaad dhahdo wakhtigani wakhti telefoon aan qabta ma aha carruurtii baa wax baranaysa maya zawjkii baa jiifa maya jikadaan ku jiraa waxbaan ilmo u diyaari waxbaan diyaarsanayaa maya waa waktigii nadaafadda maya haddoo kale salaada waxaa la yidhahdaa salaadu duxaa baan tukadaa maya haddoo kale jus qur-aan baan akhristaa haddoo kale aniga naftayda iyo gurigayga iyo carruurtayda ayaa ku mashquula wixii intaa ka dambeeya waa inaad leedahay wakhti taleefoonka aad qabato gabdhow haddii taleefoonkiina afar iyo tasac ah uu furan yahay waxaad ogaataan inaydan qoysas wanaagsan noqon karin taa inaad ogaataan waa muhiim waayo cibaadad u baahan tahay oo wakti baad u baahan tahay meeqa gabdhood baa wakti wuxuu ka dhameeyey telefoonka iyo internetka iyo qolalkan hadda maanta oo dhan xataa la isticmaalayo meeqa ayuu wakti ka dhameeyey waa fara badan yihiin oo markaa xuquuq lagu dayacay wax walba marka waa inuu miisaan kuu yeeshaa wax walba waa inuu miisaan kuu yeeshaa gabadha caaqilada ana waa gabadha waxaasoo dhan xikmad u isticmaasho oo waxaasoo dhan kulmisa marka ninka gurigiisa u ilaali qofuusan raalli ka ahayn yuusan soo gelin wahaakadaa wuxuusan rabin yuusan ka dhicin sidoo kale xoolihiisa si wanaagsan ugu dhaqaale oo gabadh mubadirada ha noqonin oo xoolaha kala daadaadisa oo biilkii waa dhammaaday oo kan waa dhammaaday maanta daah soo gad dahab baa dubay laga keenay intaasoo barfuuna maantoo dhan shaqo socota maya waa inay bishu markay dhammaato aad dhahday khayr allaha ku siiyo yaa zawji alghaali yaa xabiibii xoolahii waxbaa noo soo hadhay markuu biilka kuu dhiibo oo koontada kugu soo shubo waxaad dhahdaa intana noo soo hadhay haye ii soo dir maanta shan boqoloo dollar ka sii jar laba boqoloo dollar ka jar waayo intana noo soo hadhay markuu ku arko adigoo noocaasa wuxuu ku dhihi wixii soo hadha adigaale waalidkaa ku sii xidhiidhi adiguna wax ku gado farxad baalkaa kaaga imaanaysa laakiin markii wixii laguu dhiibay iyo wixii aan laguu dhiibinba aad geb iyo geb kala siiso waxaa weeye hoostaa lagaa nici hoostaana lagaa habaari zawjo wanaagsanna ma noqonays gabadha marka xaaska wanaagsani waa inay tahay gabadh wax farsamaysa gabadh wax kala deberta gabadh wax kala qarisa gabadh ninkeeda aan u muujinin baahideeda iyo gaajadeeda waa inay noqon soo garan maysa nabiyullaahi ibraahim inuu nabi ismaaciil u tegey isagoo maqan gurigii nabi ismaaciil buu tegey waa wiilkiisi wuxuu yidhi gabadhii uu qabi wuxuu ku yidhi ballinkaaga iga waran cuntadiina iyo biilkiina ka waran gaajana dishay tir waxaad ku dhahdaa buu yidhi ninkaaga markuu imaado albaabkaaga yacni gurigaaga albaabkiisa bedel kadibna waa furay gabadhii kale u yimidna waxay tiri alxamdu lilaah ilaahay baa noo nicmeeyey wuxuu yidhi waxaad ku dhahdaa gurigaaga albaabkiisa adke waa qanaacada aanu sheegayna wey marka waa maalihi sidoo kale wuxuu yidhi asaga sharaftiisa waa inaad ilaalisaa ninku sharaf buu leehay ninku sharaf buu leeh gabadha wanaagsan ninkeeda sharafkiisa waa inay u ilaalisaa qodob kaloo sirta aan kaga hadli doonaa qodobka aan ku dari doonaa ciyaalkiisana waa inaad mararka qaarkood arkaysaa u fiirso haweenka qaarkood hadaahum allah ilmaha dankama galaan ilmo diif ka daadanayo oo asaga dhan baa madaxiisa yahay alla yaabi oo ilkihii wada raarmeen oo ilkihii aan ridi karin oo ciddiyihii aad moodi mataqaanaa xayawaan ciddiyuhu meeshay marayaan ayaad arkaysaa laakiin gabadha wanaagsan laa subax walba ilkaha waxay fiirisaa ciddiyaha waxay fiirisaa ilmaha indhihiisa waxay fiirisaa dhegaha waxay ka fiirisaa timaha waxay ka fiirisaa lugaha cidyaha markaasay dhar wanaagsan u xidhaa saliid bay u marisaa way u shallaysaa way u kareemaysaa ilmaha noocaa ku soo koray bal way u barfuunisaa markaasaa aabbuhu markuu imaado wuxuu arkayaa allaahu akbar ilmo qurux badan ilmo dhalaalaya ilmo saliidaysan ilmo carfoon markaasuu hab siinayaa markaasuu dhunkanayaa xaqiiqatan ilmuhu dhunkanayaa laakiin niyadu waa hooyada hooyo qiimo badan oo sharaf badan wey qaarna waxaad arkaysaa muxuu ahaa ii keen ilmaha ilmo uun tacbaana oo diif badan oo hargabka afar afariyo tasac ka baxaynin maxaa yeelay waa ilmo aan la dhaqaalaynin saa daraaddeed waxay leedahay gabadhaydii haddii ilaahay owlaad ku siiyo waa inaad ninka caruurtiisa u ilaalisaa ayadana waa carruurteedii dabcan caruurtaada ilaali oo ninkaa kugu farxaya walidaalikaba haweenka hore waxay dhihi jireen haddii ay hooyadu dhahdo alla wiilkani alla u ekaa aabihi wiilkan iyo aabbihii u ekaa hadday dhahdo wax kale mehe waxay u socotay wiilka mehe aabbihii bay soo xusuusatay walidaalikaba ilmuhu waa qayb ka mid ah aad weliba u ah gabadha wanaagsan waxa isku soo dhoweeye iyo zawjkeeda ilmaha iyo qaabka iyo sharaftooda ayaa ka mid a ah. hadalka macaan iyo carafta iyo dhaqaalaynta ilmaha iyo nafaqaynta ilmaha korinta ilmaha ilmaha in si wanaagsan loo koriyo oo aad si qurux badan ilmaha u koriso oo wuxuu alla ku siiyey aadan waxba ka reebanin oo aadan ka cajisin ilmaha ood cuntada u kala noocyo noocyayso wixii awooda waxaa weyaan waa wax adigi iyo zawjkaaga isku soo dhaweynaya biidn tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay xoolaha ninka oo loo ilaaliyo waa xusnu taqdiir baa la yidhaahdaa ilmaha oo la ilaaliyana xusnu tadbiir waa maamul wanaag iyo qorsho wanaag xoolaha waa qaab qorsho wanaaga oo qaab wanaagsan baa loo qorsheeyaa maxaa la yidhaahdaa ee ilmahana qaab wanaagsan ayaa loola dhaqmaa qodobka toddobaad waxay ku tiri gabadhaydii qalbigaygiiow gabadhaydii qalbiga ila gabadheedu waa qalbigeedii laa tufshii lahu siraa waxay tidhi ninkaaga sir uu leehay banaanka ayaa laga maqan bal qodobkaadu dhegaysta qoorina waan oga hadli doonaa insha allah laa tufshii lahu siraa ninkaaga sir uu leeyahay banaanka yuusan u bixin fiirisa ola dardaarmayso ma ujeedaan ninkaaga sirtiisa banaanka geynin sidaa daraaddeed ayaa qoys wanaagsan ma aha ma aha gabadha wax kasta oo ninkeeda ay ku arto banaanka geyso saaxiibteed heblaayo nakiisaasuu igu yidhi maxaa sameeyaa nakii saasuu yidhi maxaan ka dhahaa maanta dhan waxa lagu mashquulsan yahay waa xan iyo ninka ceebihiisa in la sheego ninka ceebihiisa in laga sheekeeyo waa gabadhan waa saaxiibtay middani waa qaraabaday hooyada xataa arrin adag inay jirto oo qaab xigmada aad u isticmaalaysa maahana ha u sheegin guriga sirtiisu waa ammaano gabadhuna waa ku ammaano ninkuna waa ku ammaano laakiin gabadha maxaan u adkaynaynaa lianna gabdhaha mawduucan u badan inay sirta guriga ay bixiyaan wax yar haddii laysku dhaco bannaankay taalla markaasaa boqol la taliye yeelanaysaa boqol la taliye ayay yeelanaysaa markaasay dad kale gabadhi addoommo u noqonaysaa markaasa na saas yeel na saasaa la sameeyaa na noocaa yeel wixii bay day wixii baa kor u kici meeqo guri baa dumay oo hadal la bixiye ku dumay meeqo guri baa dumay oo gabadh bannaanka kaga timid ay dumisay meeqo guri baa dumay xataa soddoha ay dumisay ayadoo ka fiirsanin gabadheeda saa daraaddeed sharafta ninkaaga ma rabtaa sirtiisa u qari sirtiisa u qari wixii aad ka maarmi weydo cidday khusayso si xigmad leh u gaadhsii adigoon wax sira aan bixinaynin biidnillahi tabaaraka wa tacaala qodobka sideedaad laa tacsii lahu amraa ninkaaga amar uu ku amray ha diidin ha ku caasiin maxaa yeelay haddaad ku caasido qalbigiisaad hurisay qalbigiisa dhimbil dab a baad ku dhejisay laakiin idinku ma garanaysaan laakiin xabiibii markaad dhahdo samcan wa taacan waan ku yeelay waan ku maqlay jazaaka allahu khayra labayka markaad dhahdo waxaa wuxuu ku siinayaa wax aadan weligaa ka feelanaynin qodobka sagaala ninkaaga oo faraxsan ninkaaga oo faraxsan ninkaaga oo faraxsan oo qoslaya maxaa la dhahaa adigu ha murgin ninkaasoo ma faraxsano la farax maxaa yeelay faraxaad la qaybsanaysaa hadduu ku dhaho maanta shaqadii baa la idalacsiiyey oo lacagtii baa la ii kordhiyeyoo ama mataqaanaa ii keen maanta khayrkaasaan kasoo qayb galay oo wa naga tag haddaa madax sheegi hadduu madax sheegtaa haddaad ku dhahdo wa naga tag waxaa sheegayso marba annaga wax nagu kordhinaysaa waxaa sheegayso maya ninkaaga la qaybso farax sidoo kale ninkaagu hadduu murug iyo walbahaar uu la soo noqdo adigu ha baashaalin oo ha boodboodine ninkaaga waa inaad murugada la qaybsato oo aad dhabanka ka salaaxdo oo aad dhado maxaa kugu dhacay oo aad la fadhiisato oo aad la sheekaysato khadiija hooyadeen markii nabiga sal ly salam haaru xira cunaha lagu soo qabtay waa kii maxay waa kii uu yidhi nabigu iduuduuba iduuduuba khadiijo waa duuduubtay marka uu soo toosayna waa tii war interviewga ka qaaday maxaa kugu dhacay kadibna waa tii qalbigiisa dejisay gabadha wanaagsan waa nooca waa gabadha ninkeeda qalbigiisa dejisa bismillahi tabaraka watacaala qodobka ugu dambeeya waktiga igu imaaday waktiga ugu dambeeya ee qodobka ugu dambeeya ujeedaa waxay ku tidhi gabadhaydiyey wiilkaaga waxaad ninkaaga waxaad u ahaataa yacnii ashadda maa takuuniina lahu muraafaqa yakuunu atwalu maa takuuniina lahu muwaafaqa in kasta ood ninkaaga la saaxiibto waa in kastoo adigana uu ku waafaqo oo caqligaaga waafaqo oo maskaxdaada uu waafaqo oo uu kuu soo dhowaado bimacnaa mar kastood ninkaaga la saaxiibto waa mar walbo adigana uu kuu soo dhawaado mar walbo ninkaaga aad iska hormariso waa mar walba oo waxaa doonto uu ku siiyo mar walba ood u sabartood u dulqaadato waa mar walba oo qalbiga uu kaasii jeclaado kullu daalika waxay leedahay gabadhaasi tusaalaha cajaa'ibka badan ayay markaa ay ka siisay waxaan ku khatimayaa biidni illaahi tabaaraka jalla weli welilxadiidi baqiya weli kow ma joogno qoysaska waan ka hadli doonaa wax badan haddii alla yidhaahdo laakiin xusuusta weli sariirtii baan ku fadhinaa wiilkii iyo gabadhii weli ma aanan fasixin markaannu fasaxnay arki doonaan biidni illaahi tabaaraka jalla wacala bal gabadha caaqiladda ah ee xakiimadda ah ilaahay siduu u ilaaliyo gabadha ninkeeda ilaalisa rabbigeed ilaalisa ninkeedana ateecda siduu ilaahay u ilaalinayo ee uu tawfiiqda u siinaya waxaad u fiirsataa qisadan yar ee gaaban ila dhegayso nin baa wuxuu u yimid nin dadka la taliya qoysaskana aada u yaqaan wuxuu ku yidhi sheekhow talan u baahnay maanta ila tali wuxuu yidhi xaaskayga labaatan sano ayaanu isqabnaa weligayna waxba iskuma aanan qabsan bakeeriga xagga ujeediy ujeedin mahayo iskugumaana imaanin waxaan doonayaa xaaskayga inaa isqabsanaan rabaa xaaskayga siaan iskaga hor imaan lahay waan u baahnay bal inaan ogaado markaanu iska hor imaanno wixii dhici kara yani uma garanayo inay yani wuxuu raadinaya ninkan tolow ila bini aadamku wax ka maqanun buu raadiyaa moogtahay wuxuu leeyahy tolow haddaad isqabataan maxaa dhici kara ninkii baa tala siiyey marka waa labaatan sanaya wuxuu yidhi waxaa soo gadaa xabad weyn oo kalluun ama mallay soo gad buu yidhi kadibna waxaad ku waad u dhiibi qadada maanta nooga samee ku dhe maalan laakiin ha u sheegin qaabka aad u rabto in kalluunka loo sameeyo ha u sheegin gabadha markaad u tagto gabadha markaad u tagto oo qadadii la gaadho adiga waxaad dhahdaa hadday kuu soo dhigto kalluunka oy soo dubtay waxaad ku dhahdaa awa kalluunka oo karsan oo hilib lagu kariyey hadday ku dhahdo ma hayo oo sidan baan u kariyey halkaa waxaad dhahda waay maxaa saa u samaysay halkaa ku qayli buu yidhi si abaad u garato mawduuca hadday ku dhahdo sidii buu ninkii mataqaanaa ii keen uu sameeyey calaa kulli xaal fikirkaasuu qalbiga ku soo haysay laakiin gabadhii maxay samaysay siduu ilaahay u waafajinayo fiiri gabadha wanaagsan ee rabbi ku xiran gabadha wanaagsan ee sawjkeeda ateecda xataa hadduu ninkeedu damco inuu wax sameeyo ilaahay baa u toosinaya u fiirsada waxaa laga qisadan inaad boqol qisa idinku haysaan oo ilaahay idinkaga badbaadiyay wax laydinla maagana wuxuu ku yidhi waxay samaysay hilibkii qayb way dubtay qaybna hilib ahaan bay ka dhigtay qaybna waxay dhex gelgelisay yacni rooti iyo waxbay dhex gelgelisay saddex nooc in loo cuni karo kalluunkii bay ka dhigtay kadib bay maxaa la yidhahdaa way gogoshay waa yimid weelasha waa daboolayin wuxuu yidhi hilibka away asagoo duban waaka asagoo karsanna waaka asagoo rooti ku jira waaka ninkii muxuu samaynaya marka ninkii muxuu samaynaya waxaan rabaa oo ka wadaa gabadha wanaagsan ilaahay baa tawfiiqda waafajiya tabaaraka wa tacaala aan mar labaad idin xusuusiyo xalaqadani waa tii afraad waxayna gabadhii iyo wiilkii noo fadhfadhiyaan sariirta risaaladii hore aabbihii baa soo diray xalaqadii hore risaaladanna hooyadan baa soo dirtay idan waxaan leenahay haweenay caaqilada iyo oday xakiima gabadhaha ee labada ay dhalaan waxaan u rajaynaa qoys wanaagsan xalaqada soo socota haddii aan la yidhaahdo ayaanu fasixi doonnaa wiilkii iyo gabadha sariirta noogu fadhiyey bal maxay qaban doonaan xaggay wax ka bilaabi doonaan maxaa laga rabaa noloshu halkay ka bilaaban doonto waa inuu xaalaqada soo socota iyo fadhiga soo socda inta ayaan kusoo gebagabaynayaa intaanu kaga kulmayno fadhiga kan xiga waxaan idiin rajaynayaa usra saciida ibtisaam wanaagsan wa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum wa axsana allahu ilaykum wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu